الدولة باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطرا بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga alhijirteyn oo aad dhegaysataan maalin weliba oo isniin ah taariikhda waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka dulqacda kun afar boqol kow iyo afartanka hijri kuna astaysan lixda julaay laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaa waxaa ka mid ah faahfaahintii howlgallada ciidamada khilaafada ay ka fuliyeen wilaayaadka kala duwan toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa sidoo kale barnaamijka idinkugu hayaa xubintii qisatu shahiid oo aan maanta kaga hadli doonno mid ka mid ah mujaahidiintii ku shahiiday wilaayada soomaaliya sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii falanqaynta iyo aaraada dhegaystayaasha taxanaha musaabir ayaa isna meesha ka marnayn barnaamijka waxaa soo saara walaalkeen nabhaan dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya walaalka daacad anigoo diiray ahna waa in la socodsiin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka toddobaadka idaacadda islaamiga alhijrateen قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف وهكاك أي نكوهر أي نقضب كأوهر أي برنامجك وهو قلدي عيدان اي تضبات كي تغيكا دعي ولايات كإسلامي اه وحال ديارة ورالكين أبو قصورة اي أه، وما سنتها ولايات كي ديريا وسط المطار في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من غير كر الأباد والرصاص فتان والجسوم فتان كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka dowladda islaamiga ee isbuucayna soo dhaafay weerarada ay ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuuci inaga tegay ayaa gaaray lixdan weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa isna sare u kacay kaa oo gaaray in ka badan boqol iyo konton xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburyo labaatan ka mida ah gaadiidka ay lahaayeen gaalada iyo kuwa gaalkalkaalka ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiintu fuliyeen afar iyo soddon weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ka soo gaartay lixdan xubnood oo murtadiin ah weeraradan waxaa sidoo kale kaalinta labaad ka galay wilaayada galbeedka afrika waxayna iyagana fuliyeen siddeed weerar oo ay lix iyo soddon gaali iyo murtadiin isugu jira ay dhimasho dhaawac ku noqdeen halka wilaayada shaam ay iyadana fulisay toddoba weerar oo dhimasho dhaawac ku noqdeen labiiyo toban ka mida ah ciidamada nusayriyada iyo kuwa biikakeyda iyo sidoo kale kuwa saxwaadka dhanka kale wilaayada seyna ayaa iyagana fuliyey saddex weerar oo ay waxyeelo dhimasho dhaawac isugu jirta ka soo gaartay lix ka mida ah ciidamada murtadiinta masar sidoo kale wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey saddex weerar waxaana dhimasho dhaawac ku noqday shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta mosambiq iyo kuwa kongo halka wilaayada bariga asia ay iyagana fuliyeen laba weerar waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday lix askari oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta waddankaasi filibiin sidoo kale wilaayada soomaaliya ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay ku dhinteen toddoba askari oo ka mid ah ciidamada murtadiinta soomaaliya ugu dambayntii wilaayada yemen ayaa iyagana fuliyey laba weerar oo ay dhimashadii dhaawac ku noqdeen laba xubnood oo ka mid ah xuutiyiinta haatanna dhegaystayaal aynu isdul taagnay mid iyo laba dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay wargees alnaba oo qormo dheer ka qoray mujaahidiinta wilaayada saynaa oo soo afjaray kooxda jundul islaam ee dhex degnaa gudaha dhulka ay xukumaan saxwaadka mujaahidiinta dowladda islaamiga ee uu saldhigoodu yahay gobolka saynaa ayaa cirib tiray koox ka koobneyd siddeed xubnood kuwa oo ka tirsanaa jamaaco lagu magacaabo jundul islaam alnaba oo soo xiganaysa ilwareed ku sugan wilaayada saynaa ayaa ka hadlay qaabka ay jundul islaamka gees noqotay mujaahidiinta dib haddaynu u milicsano kooxda jundul islaam iyo qayb ka mida ah taariikhdeeda madoobeed waxaa ka mid ahaa inay ka soo horjeysteen mudowgii mujaahidiinta ka dagaalamayay gobolka saynaa ee dalka masar kadib markii uu siisii inqilaabay murtadkii ikhwaaniga ahaa ee maxamed mursi sannadii kun afar boqol afar iyo soddonkii hijiriga ayay mujaahidiinta saynaa ka dagaalamo ku midoobeen hal jamaaco laakiin kooxda aynu hadda ka hadlayno unbaa ka gees noqotay midowgii mujaahidiinta مجاهدين تا كدب كل أواقص تخلاف هذا إسلام كأي كبيرس تا مجاهدين تا جوجي قبل كسيناء أي كبيرين دولة إسلامي كأي فتوحات كي حقي أي أكون على سئ أنت بدن إذا ما دي جند الإسلام إن أي كبيران دولة إسلامي جمر كلا جرة بقى أفراد كم ذك واحدة أفراد عن جد كبيرس تا جماعة دا أي مجاهدين تو كدل بدن إن أي شر أي الله كلا بحان أو أي وحكم تدان لكن جماعة جند الإسلام أي شر ذك دكتي إن أي قادرة أي يغصوح هنا أو دنك وذك يمادو كدي مركي أي محكمة دفرونتي وح أقادر جند الإسلام xukumay in ay kooxdan waa jundul islaam ee ay ku biiraan jamaacada weyn ee muslimiinta laakiin jundul islaam ayaa gaashaanka u duruura xukunkii qaadiga ay keensadeen laakiin ilaa iyo wakhtiga mujaahidiinta ayaa ku sabreeyey kooxdan iyo mashaakilkooda iyagoo mid mid ula fadhiistay dhammaan afraadii kooxda si ay ugu qanciyaan jamaacada kagana tirtiraan shubahaadkii ay aaminsanaayeen intaa kadib ciidamadii jundul islaam waxay beeca la galeen badankooda dowladda islaamiga marka laga raabo shan iyo toban nin oo ka santaagay xaqa doortayna inay jamaacada ku sii baaqi noqdaan ilaa ay markii dambe kooxdan si xaqdaro ah ku dileen mid ka mida dadka deegaanka taa ayaana dhalisay in maktabka xisbada wilaayada uu joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kooxda wuxuuna mujaahidiinta ku wareejiyey hubkii ay lahaayeen kooxda iyagoo dhanka kalena u qoray in la siilo cagta ay biil ahaan u qaataan ciidamada dowladda islaamiga sidoo kalena loo oggolaaday in ay ku dhex noolaadaan dhulka ay dowladda islaamiga ka xukunto gobolka saynaa laakiin kadib imtixaankii ay wilaayada soo martay iyo dagaaladii xoogganaa ay dowladda la gashay murtadiinta ciidamada siisi iyo kuwa yuhuudda waxay afraad ka tirsanaa kooxda dowladulislaam ee hubkadhigista lagu sameeyey fursad u arkeen inay dib u aasaastaan kooxdooda kana hoos shaqeeyaan murtadiinta saxwaadka ee gacansaar kale leh ciidamada dalka masar waxaana kooxdan dileen laba ka mid a ciidamada dowladda islaamiga iyagoo sidoo kale hiil iyo hooba la garab istaagay saxwaad kala dagaalama ciidamada dowladda islaamiga waxayna dhegaysan jireen murtadiintan ay koomyada ay ku wada hadlaan mujaahidiinta iyagoo macluumaad kala wadaagi jiray murtadiinta saxwaadka ah sidoo kale waxay nimankan faafin jireen asraarta iyo magacyada mujaahidiinta iyo dhulalka ay ka howlgalaan ugu dambe dambayntii markii ay mujaahidiinta u caddaatay riddada kooxdan ayay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisiin ay ku lahaayeen kooxdan koonfurta magaalada rafax waxaana dagaal xooggan kadib mujaahidiinta u suuragalay in ay dilaan toddoba ka mida ah murtadiinta jundi shaytaan oo uu ku jiray hogaamiyahoodii sidoo kalena waxay mujaahidiinta gacanta ku soo dhigeen ninkii siddeedaad ee ka noolaa kooxda jundul islaam waxayna ku soo haniimaysteen weerarkan hub iyo saanaddii kooxda waxaana halkaa lagu soo afjaray maleeshiyadii jundu shaytaan allah ayaanu ku mahadsan ugu dambayntii mujaahidiinta dowladda islaamiga ee wilaayada soomaaliya ayaa dilay toddoba ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya sidoo kalena burburyo gaari ay lahaayeen ciidanka weerarkan ayaa ka dhacay degmada deynile ee magaalada muqdisho maalinimadii khamiista taariikhduna ay ku beegneed afarta bishan dilqacda gaari ay saarnaayeen toddoba ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya ayay mujaahidiintu la beegsadeen qarax qorshaysan waxaana ku baktiyey dhammaan murtadiintii gaariga saarnaa waxaana halkaa ku basbeelay gaarigii ay wateen murtadiinta allah ayaanu ku mahadsan dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg warar markii dowladda islaamiga iyo isbuuci inaga tegey غير كر والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام السلام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سنط قد عزمت الفرق الفراق فالسلام السلام جزاك الله خيرا عاد آية بعد ما حسنتهاي أبو قصورة وتهاي لقيستيال والقيبه غرائي برنامج كأيام كجرنا ها تنك دواد قصد الشهيد بإذن الله أبو عبد الغفار المغتشاوي أو أن إذن كيسو ترجلنا ورقيس كافك خلافة كوها الله إيه النبا ترسيجي سافر التوانات وحاينو سجيدنا يوالكين أبو بكر إذ كنت فوح جراحه وتعطر وحواصل الطير المنعم مسكن أرواحهم فيها تعيش وتعمر ولهم منازل في الجنان وصحبة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضاهم وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة في القبر لا لن يسألوا أو يقهروا ما تمنى للشهادة مخلصا سيروا إلى تلك الحياة وشمروا abu cabdiqafaar almaqdashaawi allah ka aqbalo shahaadadiisa kama aysan hor istaagin adduunyada hijrad iyo jihaadka ayaa ciwaan looga dhigay xubinta qisada shuhadada ee jariiradda annaba cadadkeeda boqolko iyo afartanaad waa maalin aysan xasuustoodu ka go'i doonin walaalo badan oo ka mid ah mujaahidiinta soomaaliya waa maalintii uu shahiiday halyeygii libaaxa ahaa ee la odhan jiray injineer cumar muuse cali saciid allah ka aqbalo shahaadadiisa abu cabdiqafaar oo beel ahaan ka soo jeeda beesha dir oo ka mid ah beelaha caanka ka ah geyga ee soomaalida degto waxa uu ku dhashay dhulka jasiiradda carabta markii uu gaaray toddoba sano waxay isaga iyo reerkiisaba usoo wareegeen soomaaliya halkaasoo ay saldhigteen kuna dhammaystay xifdinta qur'aanka kariimka iyo waxbarashada asaasiga ah sanadkii kun afar boqol afar iyo labaatanka hijiri oo ku asteesan labada kun iyo saddexdii taariikhda miilaadiga ah wuxuu walaalkeen maqdishaawi u wareegay bakistaan gaar ahaan magaalada karaaji oo ka mid ah dhulxeebeedka kaabiga ku haya baxrul carab ama badda carbeed si uu halkaa ugu sii wato waxbarashadiisa akaademiga ahayd muddo sannado ah oo uu walaalku halkaa ku sugnaa waxaa u suura gashay inuu ka qalanjabiyo kuliyadda i t-ga wuxuu hantiyey shahaadooyinka baklariyooska iyo manchesterka sanadkii kun afar boqol koo iyo labaatanka hijiriya oo ku beegan labada kun iyo laba iyo tobanka taariikhda miilaadiga ayuu injineer maqdishaawi dib ugu soo laabtay soomaaliya gaar ahaan wuxuu saldhigtay magaalada hargeysa sababtoo ah waxaa xilligaasi magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ka holcayay dagaalo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo saliibiyiinta afrikaanta injineerka ayaa isla sanadkaasi wuxuu allah furaha u yasiray inuu aqalgalo kadibna ka shaqo bilaabo magaaladii uu ku soo degay ee hargeysa muddo laba sano ah kadib wuxuu go'aansaday inuu u wareego muqdisho halkaas uu dib ugu shaqo bilaabay waxaa injineerka lagu xasuustaa deeqsi dabeecad wanaagsan una dabacsan saaxiibadiisa dhanka kalena u baari waalidkiisa wuxuu ahaa mid aad u jecel wax akhrinta mana ahayn mid hilmaamsan xaaladda murugsan ee ummadda islaamka ay marayso wuxuu waaye badan ku taami jiray intii uu waxbarashada ku maqnaa inuu mar uun cagta soo dhigo saaxada jihaadka sidaa darteed wuxuu ku dadaalay inuu naftiisa diyaargareeyo isagoo si wanaagsan u bartay qaabab dagaaleedka ay caanka ku yihiin indhayarta darajo sare ka gaaray في مآقين الحنان يعانق طيفه الزاهي ذران ويملأ درسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب اليوديق في مآقين الحنان يعانق طيفه الزاهي ذرانا injineer abuu cabdikafaar allaha ka aqbalay oo ahaa mid aad loogu ixtiraamo bulshada dhexdeeda kana mid ahaa aqoonyahanada ugu cansan magaalada muqdisho dhanka kalena ahaa injineer iyo macalin jaamacadeed oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn soomaaliya waxay naftiisa siin weysay inuu iska tamashleeyo adduunyada waxaa u dhadhami weysay adduunyada liidata isagoo garowsaday inay tahay imtixaan iyo tijaabo uuna allah eeganaya ruuxa ku guulaysta dhab ahaan wuxuu ahaa walaalkeen abu cabdikhafaar mid aysan dib u dhigin darajada jaamacadeed ee mastarka markii uu allah waafajiyey dowladda islaamiga inay soo celiso khilaafada islaamka wuxuu ka mid ahaa injineerka dad badan oo aad u jecla in ummadda islaamka oo idil gaar ahaan mujaahidiinta ay ku hoos midoobaan raayada khaliifka muslimiinta wuxuuna rajo weyn ka qabay in mujaahidiinta soomaaliya ay ka qayb noqon doonaan jamaacada muslimiinta dhanka kalena wuxuu asxaabtiisa ku boorin jiray waajibnimada in loo degdego beecada imaamka muslimiinta wuxuuna allah u yasiray markii dambe abaabulka qayb ka mid a asxaabtiisii iyo ardayda ay aad isugu dhowaayeen kuwaas oo markii dambe doortay inuu hogaamiyo intaa kadib waxay khaliifka muslimiinta ah la galeen beeco sir ahayd iyagoo bilaabay diyaargarow iyo aruurinta hobkiiyo dhaqaalihii ay ku bilaabi lahaayeen jihaadka intaa kadib waxaa dhacday in qaar ka mid ah mujaahidiinta soomaaliya ay beeco la galeen khaliifka muslimiinta kuwaas oo ku kala sugnaa deegaano dhaca koonfurta iyo bariga soomaaliya laakiin nasiib daro hoggaanka al-shabaab ayaa amar ku bixiya leynta iyo soo xirxiridda walaalahaas arrimahaas oo idil kama aysan hor istaagin walaalka inuu isgarab taago walaalihiisa dowladda islaamiga xiriir la'aan jirtay awgeed waxay kooxda injineer abu cabdikafaar go'aansadeen inay beecadooda ku baahiyaan baraha bulshada si ay igaalada iyo munaafiqiinta uga carigeliyaan muslimiinta muwaxidiinta ahna ugu farxiyaan muddo kadib injineerka ayaa wuxuu xiriir ka helay walaalihiisa ku sugan bariga soomaaliya isagoo go'aansaday inuu ku biiro garab iyo gaashaan u noqdo uguna faa'iideeyo khibradihiisa aqooneed dhanka kalena wuxuu walaalku ahaa mid aad u raadiya shahaadada iyo in allah dartiisa loo dilo wuxuu go'aankiisa hijrada la wadaagay asxaabtiisa ay isku guruubka ahaayeen waxayna in badan oo ka mid ah ku waafaqeen go'aanka kulana ballameen inay la hijroon doonaan markii uu soo dhowaaday safarkiisa ayuu walaalka si diiran u macsalaamay hooyadiisa uu aad u jeclaa ayna ku adkayd inuu soo cidleeyo laakiin wuxuu yaqiinsanaa inuusan allah dayici doonin إن عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبي دنك كلا وحو دردارن دهر أقري حاسكيسا isagoo kula balmay inuu kulankoodu ahaan doono jannada biidnillaah wuxuuna kula dardaarmay inay ku dadaasho tarbiyad carruurtiisa dhabaha toosanna ay ku barbaariso isagoo intaa u raaciyay in haddii ay qaangaaraan ay ku booriso soo haleelidda sufuufta mujaahidiinta khilaafada islaamka si ay ugu dayadaan aabbahooda ugu dambayntii wuxuu abu cabdiqafaar waraaqdii uu qoray ku xaseeyey meel ka mid a guriga muddo kooban kadib waxaa la soo gaaray xilligii safarka laakiin nasiib daro inta badan asxaabtiisa markii ay timid dhabta ayna u xaqiiqowday in injineerka ka go'an tahay jirada waxay ka laabteen go'aankoodii bixitaanka marka laga reebo hal walaal oo ku adkaystay go'aankiisa arrinkaas ma uusan gelgelin injineerka ee wuxuu ka sii qaaday ad adeeg isagoo xaqiiqsaday in dariiqan aan lagu haleeli karin waafijin allah mooye ugu dambayntii waafijin allah kadib waxaa u suuragashay inuu gaaro deegaanada bari halkaas oo ay fariismo ku leeyihiin ciidanka khilaafada ee wilaayada soomaaliya waxaa xusid mudan in markii uu walaalku cagti soo dhigay saaxada jihaadka uu ku ducaystay duco uu in badan ku celcelin jiray taasoo ahayd ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa inaadan dib igu celin gurigayga iyo ehelkayga ilaahayow waxaad iga dhigtaa mid cadowga safuuftooda dhextiimbada ilaahayow waxaad iga dhigtaa istishaada iyo xubnihiisa adiga dartaa u kala gogo'aan intaa kadib injineerka wuxuu qaatay tababaro ciidan intii lagu guda jiray mucaskarka waxay walaalaha ugu yeeri jireen injineer cabdifataax aad ayay u jeclaayeen waxayna u heshan jireen hadalladiisa dhiirigelinta ah iyo boorintiisa sabarka iyo sugnaanshaha isagoo ugu sheekeyn jiray qisooyinkii mujaahidiinta ciraaq waayihii mixnada iyo rafaadka gaar ahaan haliyeeyada towxiidka ee joogay gobolka anbar muddo kadib wuxuu walaalku dhammaystay mucasirkii dabadeed wuxuu dalbaday camiliyad istishhaadi ah maadaama uu weligiisa ku taami jiray laakiin umrad ayaa dalabkiisa dib u dhigay ayagoo rajo ka qaba inuu islaamka ugu faa'iideeyo khibradihiisa aqooneed maadaama uu walaalku si toos uga hadli karay luuqado badan sida luuqadaha carabiga ingiriiska faransiiska urduuga iyo luuqadiisa soomaaliga sidaasoo ay tahay injineerka ayaa ahaa mid aad u naxariis badan una dabacsan walaalihiisa mana ahayn mid iskala weyn taa beddelkeeda wuxuu ahaa mid u khidmeeya isuna dhuldhiga walaalihiisa arrinkaas wuxuu keenay inuu allah quluubta walaalihiisa u geliyey jacayl muddo bilo ah oo uu ku sugnaa dhulka cisiga sharafta ayuu injineer abu cabdikhafaar go'aansaday inuu la xiriiro reerkiisa wuxuu wacay xaaskiisa wuxuuna u tilmaamay meel ka mid ah guriga inay kala soo baxdo dardaarankii uu horay ugu diyaariyey wuxuuna markii dambe ku booriyey sabarka inay badiso ayna ajir xisaabsato kuna dadaasho hagaajinta tarbiyada wanaagsan ee carruurta maalmihii u dambeeyey noloshiisa wuxuu cabdifataax cuna u diyaariyey walaalihiisa xili ay hawada sarguuxayaan diyaaradaha cadowga gaar ahaan kuwa daroonka loo yaqaano ee meelaha fogfog laga hago markii ay walaalaha cashaday wad cuneen ayuu fadhiga ka yidhi waxaan arkaa inay soo dhammaatay arsaaqda dadka qaar mar aan dheerayna ay allah la kulmi doonaan intaa kadib walaalihii qof walba wuxuu u jihaystay booskii uu seexan lahaa markii la gaaray sakhdii dhexe ee habeenkaasi waxay diyaaradihii bilaabeen duqaymo ay ka geysanayaan deegaanka gaar ahaan halkii walaalaha saldhigga u ahayd saaruuqii koowaad ayaa wuxuu ku dhacay meel aan ka dheereen abuucabdikhafaar laakiin waxba ma aysan gaarin durbadiiba walaalku wuu ka baxay halkaasi daqiiqado kadib waxay diyaaraddii soo tuurtay gantaalkii labaad mar kale ayuu saaruuqii ku dhacay meel aan walaalka ka fogeyn laakiin allah wuu ka badbaadiyey ugu dambayntiina gantaalkii saddexaad ayaa si toos ah ugu duldhacay walaalka halkaas ayuuna jirkiisa iyo xubnihiisa ku kalfirdheen dhiiggiisuna ugu daatay dhulka allah dartiisa naxsabuhu kadaalika wallaahu xasiibuh wuxuu dunida ka tagay walaalkiin maqdishaawi isagoo lix iyo soddon sano jir ah wuxuu allaha doortay isagoo saaxada jihaadka ku qaatay shan bilood oo qura wuu tegay injineerkii firfircoonidda badnaa macalinkii kudayashada mudnaa wuxuu ka soo tagay adduunyada kadib markii albaabadeeda u furtay wuxuuna ka doortay raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala waxaan odhan karnaa wuxuu tusaale ifaya u noqon doonaa aqoon-yahanada iyo kuwa khibradaha u saaxiibka ah ee wakhtigooda ku lumiyey dabaruculaynta adduunyadan baabi'aysa allah subxaanahu wa tacaala ha kuu naxariisto walaalkeena abu cabdikhafaar jannada firdowsana hooygaaga ha ka dhigo wehelkaagana ha noqdaan nebiyada صديقينتا شهداء صالحينتا وحسن أولئك رفيقا ويشعل في جبين السماء أيا معلما للوفاء ويا منبعا للصفاء رحل ولكن سحر فؤادك يبقى عظيما وإن جاورته قلوب البشر سيبقى فؤادك في كل قلب بعثت إليه بطرف البصر سيبقى فؤادك في كل قلب بعثت إليه آد بو أم يا كاسي وحوها ولكن أبو بكر أو إنوس وجايدين يا حبنتي قصة الشهيد وهاجاك ليستيال ولي واحد ليسنا يسان برنامج كتنضبات كأيو إذا عدا إسلامك الهجرتين قيبش يدحق برنامج كأيانكو قدو جرناي مركا نحوينتي فلقين تتضبات كأيو رأيك لقيستياشا وحانا إنو قاضا ليجي دون ولكن عبد الستار ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور tani intii la iclaamiyey khilaafada islaamiga ah waxaa marba marka ka dambaysa isa soo tarayay muslimiinta ku hoos midoobaya raayada dowladda islaamiga wilaayada bartamaha afrika ayaa ka mid a ah wilaayaadkii soo ifbaxay sannado ka hor waxaana markii ugu horreysay uu khaliifkii hore ee muslimiinta sheekhulmujaahid abuubakar albaqhdaadi allaha ka aqbala shahaadadiise uu ka dhawaajiyey jiritaanka wilaayadaasi kelimadiisii ahayd wabashir saabiriin xilli tarakoob uu ku samaynayay dhulalka ay ciidamadiisu ka dhaqdhaqaaqaan intaa kadib waddamo badan oo dhaca bartamaha iyo koonfur bari qaaradda afrika gaar ahaan kongo iyo mosambiik waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo militari oo ay samaynayaan ciidamada dowladda islaamiga warbaahinta caalamka ayaana si weyn u hadalhayay awoodda sii kubcaysa ee khilaafada ay ku yeelanayso qaaradda afrika xilligaalada caalamka ay ismoodsiiyeen inay soo afjareen dowladda islaamiga wargeyska toddobaadlaha Allaba ayaa cadadkeedii ugu dambeeyey si faahfaahsan kaga hadashay damacyada guracan ee qaar ka mid a ah dowladaha saliibiyiinta ka leeyihiin dalka Mozambique Mozambique waxay dhacdaa koonfur bari qaaradda Afrika waxaa dhanka bari kaga teedsan badweynta indiya sidoo kale waxay xuduud la leedahay dowladaha tanzaniya Malawi zambiya Zimbabwe iyo koonfur Afrika caasimadeedu waa Maputo waxaa horay u soo gumaystay ilaa iyo haddana galaangal weyn ku leh dowladda saliibiyada burtuqiiska kadib weeraro isxigxigay ee ciidamada dowladda islaamiga ah la beegsadeen ciidanka saliibiyiinta mosambiik waxaa bilowday isku dayo naflacaari ah oo ay samaynayaan shirkadaha shisheeye ee maalgashiga ku leh ceelasha gaaska kuwaasoo balaayiin dollar ku kharashgareeya boobka kheyraadka dalkaasi saliibiyiinta ayaa xoogga saaraya keliya sidii khatarta looga fogeyn lahaa danaha dhaqaale ay ka leeyihiin dalkaasi waxaana loolan adag uu ka dhexeeyaa quwadaha isticmaarka kala duwan waxaa xilligan boobka ugu xoogan ka wada dalkaasi sharikado laga leeyahay maraykanka faransiiska burtaqiiska iyo kuwo kale kuwaasoo fadhigoodu yahay dalka koonfur afrika dhanka kale waxay sharikadaha ruushka iyo shiinaha dadaal adag ugu jiraan sidii ay saldhig uga heli lahaayeen halkaas muslimiinta ku nool mosambiik oo qarniyo badan ay gumaad kala kulmayeen saliibiyiinta iyo mulxidiinta shiiciyiinta ah ayaa helay gabaad iyo awood ay ku hirtaan kadib markay dhulkooda soo gaartay dowladda islaamiga cadowga ayaa isku dayaya inuu si laba jibaaro xadgudubyada uu u geysanayo muslimiinta taasoo waqtiyada soo socda horseedi karta baraaru kumanaan muslimiin ah sababna u noqon doonta allah idankii furashada dhulal badan oo ka mida ah qaaradda madow bilihii ugu dambeeyey waxay mujaahidiinta khilaafada ee ku sugan mosambiik weeraro ku ekeeyeen deegaano badan oo dhaca waqooyiga dalkaasi gaar ahaan mandiqada lagu magacaabo cabo delgado ugu dambayntii gaalada caalamka ayaa cabsi iyo walwal ka qaba awoodda sii kobcaysa ee wilaayada bartamaha afrika waxaana xusid mudan in murtadiinta al-shabaab ay yihiin kuwa ugu horreeya ee wadnaha farta ku haya waayo waxay baqdin weyn ka qabaan in khilaafada ay ku soo fido waddamada dhaca bariga afrika gaar ahaan tanzaniya iyo kenya halkaasna ay kooxda shabaab ku weyn doonto tirada yar ee muhaajiriinta ku hadla afka sawaaxiliga ay ku haray sufuuftooda يسعد البشر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى markana dhegaystayaasha araahu waa ka soo dhiibtay qodobka miiska inoo saarnaa oo ahaa maxaad ka taqaanaa wilaayada bartamaha afrika haddaan soo qabto mid iyo labo araahda dhegaystayaasha dhegaystaha kuwaed wuxuu leeyahay magacaygu waa dulfaqaar halkani waxaan salaan iyo bogaadin uga darayaa walaalaha howsha adag inoo haya ee alhijratayn waxaan idin leeyahay howshaad haysaan allah idinku garab galo siina laba jibaaro insha allahu tacaala wuxuu leeyahay haddaan usii gudbo mowduuca falanqaynta wilaayada bartamaha afrika gaalada faransiiska waxay ka geysteen gaboodfallo aad u badan oo ka dhana muslimiinta halkaa ku nool waxay gaaladii madowga ahayd u gacmo qabteen muslimiintii awalba ducafada iska ahaa waxaa jidadka lagu xasuuqay muslimiin rag dumar caruur iyo cirooleba leh waxaan xasuustaa ayuu leeyahay muuqaallo ay gaaladaba soo duubeen dumar iyo rag muslimiina ay gubayaan ayagoo nool suqonna u jirdilayaan gaalada caddaanka ahaydna ay meesha u joogay nabadgelyada beenta ana ay daawanayaan caalamka gaalnimada ku bahaysanna ay indhaha ka laabteen xasuuqii lagu hayay muslimiinta waxa uuna leeyahay waxaa alla fadligiisa maanta inuu alle ka soo iftiishay nuurka khilaafada muslimiintii halkaa joogayna cizi ku siiyey maantayna gaaladii shalay ay ku jiraan gacmo ku gambad iyo cabsi tii shalay ay ku hayeen muslimiinta mid ka daran alla idinkiisna mar aan dheereenna bartamaha iyo koonfurtaba waxaa si buuxda uga istaagi doonta sharciga alle waxaana kor ahaan doonaa raayada islaamka wuxuuna ku soo gebagabeeyey wallaahu haalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun dhegaystaha xiga ee fursadda u helay waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh anigoo ah cabdiqani marka hore waxaan leeyahay howlwadeennada idaacadda alhijrateyn allaha idinka abaalmariyo hawsha aad muslimiinta u haysaan haddaan u soo noqdo qodobka laga hadlayo ee wilaayada bartamaha afrika run ahaantii waxaan ku aqaanay dhulkaas ka hor inta aan wilaayada looga dhawaaqin xasuuqii foosha xumaa ee gaalada ku hayeen dadka muslimiinta ah ee ku nool bartamaha afrika ayaga oo aan kala sooci jirin dumar iyo rag iyo waayeel sidoo kale waxa uu leeyahay laakiin allah fadligii kadib markii muslimiinta bartamaha afrika ay beecada la galeen dowladda islaamiga oona lagu dhawaaqay wilaayada waxaa naga soo gaarayay bartamaha afrika warar lagu farxo sida ay ciidanka khilaafada u xasuuqayaan gaaladii muslimiinta layn jirtay dhegaystayaasheenna qiimaha badan waxaan leenahay wakhtiga oo inagu yar awgeed ma wada akhrin karno dhammaan fariimaha ay dhegaystayaasha kaga soo dhiibanayaan baraha aan ku leenahay facebookga iyo telegramka dhegaystaha ugu dambeeya ee fursadda u helay waxa uu leeyahay marka hore waxaan u mahad celinayaa daadihiyaasha idaacadda alhijrateyn waxaana leeyahay hawsha adag ee aad u haysaan ummadda ilaahay ha idinla qabto kadib haddaan u galo qodobka miiska saaran oo aan fikirkayga ka dhibto waxaan leeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku xasuusanno bartamaha afrika waxaa ka mid a ah gumaadkii adkaa ee muslimiinta loogu geystay halkaas iyadoo aan arkaynay muslimiinta la laynayo caalamkuna uu ugu dadaalayo aamusnaan iyo kadib sanawaad oo aan arkayno ilaahay oo noogu laabqaboojiyey libaaxyada bartamaha afrika oo u argudaya walaalahoodii la xasuuqay islamarkaana aan arkayno xasuuqa ay gaalada kala kor dhacayaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu muslimiinta la garab galo hawsha adag oo ay ku jiraan ugu dambaynna waxa uu leeyahay waxaan gabay ku cabirayaa inta aan qormada ku sheegay dadka maanta joogow dunidani kharibanto dulmi baa ka sara kacaye dadkay gaalo qurunley shalay dooxayeeno doc kastaba ku laayeene dunyadoodii qaateene wakhti gaaban dabadii ilaah baa la doono daa'iraa wareegto maanta daalimiintii difaacay lahaayeene waa nagaa dabayno baaruud ku duugnee daanyeer sidiisii waa kuwaa durqamayo afka labada daandhigaye annaguna ma dayno ilaa dabargo'daane dagaal adag wadaynaaye aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan dhegaystayaasha fikirkooda ka soo dhiibtay qodobka xasaasiga ahaa وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر وأعطاه إليكس ديال وحا إسلسي وقارنا قيبها ضنباء برنامجك مركان نكسو دواد حمينتي حيسه بنيت اتحناها مصابر قيبتي لحات وحانا أعلى بإنو سجيدي ولكن دبلاوي منطلق وفوق هامي سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii lixaad ee taxanaha mathaabir waxay noo joogtay dhammaadkii qaybtii shanaad iyo al-shabaab oo ay u suura gashay inay dhagraan oo ay dhagar ku dilaan sheekh abunucmaan alyantaari taqabalahullah haatanna aynu ka biloawno qaabkii al-shabaab ay ugu suura gashay dilkii sheekha iyo arrinkii ka dambeeyey sheekh abuunicmaan sidoo kale wuxuu sabab u ahaa in reerkiisa ay u degdegaan garab istaagga mujaahidiinta bayco inuu la galo khaliifka muslimiintana waxay shabaabku ku noqotay arrin filin waa ah oo aan la qaadan karin sababtuna waxay ogaayeen inuu shiikhu yahay nin sumcad weyn ku dhexle bulshada dhexdeeda wuuna ka mid yahay dadka loo dhigraariciyo sheekha ayaa durbadiiba la kulmay coqaasha iyo odadhaqmeedyada reerka uu ka dhashay isagoo ku booriyey inay u degdegaan khayrka una hormaraan baycada khaliifka taa oo ay mujaahidiintu dhan wada sugayeen sidoo kale shiikha ayaa la xidhiiray raggii isaga ka horreeyey ee keenta galay waxayna u soo direen saddex walaal uu hogaamiye u ahaa walaalkii abulkaram allah ka aqbalay shahaadadiisa sheekha iyo walaalaha ayaa ku kulmay tuulada lagu magacaabo gaduuday ee u dhow magaalada saakow iyagoo isla meel dhigay qaabka ay ku bilaabi lahaayeen shaqada iyo unusraynta jamaacada muslimiinta walaalaha saddexda ahaa ee sheekha u yimi ayaa dib u galay safarkoodii halka uu sheekha isna guda galay ururinta dadka deegaanka tuulada si uu beeca kaga qaado ugu dambayntiina waxaa beeca uu ka qaaday dad badan oo deegaanka ahaa internetka ayaa lasoo geliyey muuqaal muujinaya beecada sheekha iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka beecada sheekha iyo heladiis ayaa farxad gelisay walaalihii ku jiray keenta sababtu runtan waxay ogaayeen in qabiilku yuntaar uu yahay qabiil ku xambaxay garab istaagga mujaahidiinta jaajuusnimada iyo dhagarta waa hannaanka ay shabaabku ugu jecel yihiin si ay u gaaraan danahooda meeqo walaal ayay dhagar ku dileen kadib markii uu soo dhoweeyey uu martigeliyey xilli ay dhallinyaradu isgarab istaagayeen sheekha ayaa waxaa la soo xiriiray mid ka mid a qaraabadiisa isagoo sheeganaya inuu rabo inuu shiikha raggiisa ku soo biiro beecadana uu galo sheekha iyo dhallinyaradii la joogtay ayaa aad uga farxay oo soo dhoweeyey waa ayna marti sooreen markii la gaaray qayluulada ayay dhammaan jifteen sheekha iyo raggii la joogay marka laga reebo ninka cusub oo ay maanta soo dhoweeyeen iyagoon ka warhaynin in ninka ay soo dhoweeyeen ee cunay xoolahooda uu yahay nin ay soo dirsadeen al-shabaab si uu u khaarijiyey sheekha iyo saaxiibadiisa kii ayaanka darnaa ayaa markii uu ogaaday inay jiifteen sheekha iyo asxaabtiisa wuxuu bilaabay inuu rasaas la dhaco walaalihii jiifay halkaa waxaa ku shahiiday sheekh abunucmaan iyo walaalkiisa isaga ka weynaa lagu magacaabi jiray abubakar sidoo kale laba kale oo ay qaraabo ahaayeen ayaa meesha ku shahiiday waxaana baxsaday nin shanaad oo ahaa ninka sheegaya dilka sheekha iyo saaxiibadiisa dilkan ayaa dhacay dhammaadkii bishii muxaram kun afar boqol soddon iyo toddoba hijiriya wax yar uun kadibna waxaa soo ifbaxay warka sheegay sheegaya dilka sheekha iyo saaxiibadiisa xarakadan waxay sheegtay inay ka takhalluseen mid ka mid ah raggii hoggaanka u ahaa dowladda islaamiga garabkeeda soomaaliya iyagoo maleynaya in dhiigga shuhaadada uu meel cidlaa ku bixi doono maalmo un kadib ayay imaadeen saraakiil ka tirsan al-shabaab guriga sheekha iyagoo wada saacad iyo qori uu lahaa sheekha waaba iyagoo leh dhiigga mujaahidiintu wuu inoo bannaan yahay laakiin maalkooda ayaa inaga xaaraan ah waxayna tageen guryaha shuhaadada iyagoo siyaasad munaafiqnimaa u jelaya ehelada dadkii la laayay dhanka kalena dirayay fariin handadaad ah taa oo ku socotay qof waliba uu ku fakiray inuu u aaro dhiigga shuhaadada al-shabaab ayaa sii waday dhagarta ay u maleegayeen walaalaha bilowgii bishii safar kun afar boqol soddon iyo toddobada hijiriya ayaa shabaab waxaa u suuragalay inay dhagar ku dilaan sheekh xuseen cabdigeedi allah ka aqbalay shahaadadiisa iyagoo u soo maran inay qaraabo ahaayeen horena mar u soo noqday darwalkii sheekha ka oo lagu magacaabi jiray jeeri jeeri ayaa la soo xiriiray sheekha isagoo u sheegay inuu doonayay inuu ku soo biiro ragga galay beecada khaliifka muslimiinta sheekha ayaa ku farxay waana uu soo dhoweeyey isagoo ku belamiyey meel u dhow meesha ay ku dhuumaalaysanayeen oo ahayd meel aan sidaa kaga dheerayn magaalada dhoobley sheekha waxaa halkaa la joogay laba walaal oo kale ahaa jacfar al ansaari Maarey ka oo ka mid ahaa raggii hore ee jihaadka Soomaaliya ka soo qayb qaatay isagoo sidoo kale la soo shaqeeyey walaalkii muhaajirka ah Saalax al-Nabhani kalena soo shaqeeyey fududeynta soo gelinta muhaajiriinta ay soo geli jireen dalka Soomaaliya ninka kale ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan ka weli u xiran murtadiinta al-Shabaab jeeri oo ahaa jaasuuska ay al-Shabaab u soo direen sheekha iyo saaxiibadiisa ayaa soo gaaray meeshii lagula ballamay isagoo halkaa kula kulmay sheekha iyo labadii walaal ee la socotay kuwa oo xilligaas safar ku jiray jeeri ayaa la sii watay safarka sheekha iyo saaxiibadiisa in muddo ah socod dheer kadib ayaa la degay si loo nasto waxna loo karsado markii labada cunteeyey ayuu sheekh xuseen hoos jiiftay geed isagoo barkaday qorigiisa ka oo ahaa qoriga keliya ay wateen walaaluhu jacfar iyo saaxiibkii cabdiraxmaan ayaa iyagana aaday geed kale si ay u hoos jiiftaan laakiin jeeri ayaa ku cudurdaartay in hurdada ka hor uu u baahan yahay qubays kadib un uu seexan doono walaalaha ayaa xilligaa hareeraysnaa iyagoon ka warhaynin jeeri oo iska dhigaya nin u socday qubays ayaa mare uu lahaa dul sira geedkii uu hoos jiifay sheekh xuseen si uu calaamadeeyo sheekha oo ahaa ninkii koowaad ee xaarakadu xilligaa doonaysay jeeri ayaa isaga baxay meesha waxaana wax yar uun kadib ku bilowday walaalaha rasaas xoogan oo ay soo furayeen raggii ka tirsanaa al-shabaab ee hareereeyey walaalaha sheekha ayaa ahaa ninkii ugu horreeyey ee ku shahiiday meesha rasaasta oo in muddaa soconaysay ayaa qabowday waxaana uu jacfar ku yidhi saaxiibkiisa cabdiraxmaan waxay noo soo qaadayaa qoriga sheekha sababtoo ah ma haysanno waxaan isku difaacno markuu jacfar saa u istaagay ayaa lasoo toogtay waxaana uu dhulka ku dhacay isagoo dhaawac ulu soo gaaray cabdiraxmaan oo arkay xaalka meesha uu marayo ayaa iskaga xeeladaysa meesha oo ka baxsaday al-shabaab oo aad u baqanay ayaa muddo kadib soo gaaray halkii ay yaaleen sheekh xuseen iyo jacfar waxaana ay u imaadeen jacfar oo weli ay naftu ku jirto fiican ay dhammaystireen waxaa magaalada soo galay warka sheegaya dilka sheekha waxaana masjidka ka istaagay murtidka lagu magacaabo bashiir bocol oo caan ku ah magaca yaasiin dheere waxaana uu dadka hortooda ka sheegay inay ka soo takhalluseen sheekh xuseen iyo saaxiibadiisa sidoo kalena raaciyey fariin ah inuu sidaa noqon doono masiirka qof walba oo beeca la gala khaliifka muslimiinta wax karaama ahna uusan lahayn dhegeystayaal halkaa haynoo joogto qaybtii lixaad ee taxanaha muhaabir waa inoo qaybta toddobaad isbuucayna soo aadan hadduu allah ogolaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والناس جزاك الله خيرا كاسي وحوها ولكن دبلاوي وهاجاك وحا اسلسو قارني قنتي ايو قبقبذي برنامج كتضباهاتك ايو اذا عد اسلاميك الهجرتين تان ايو انت ينو ديب دنبو وكل مدونا برنامج متكان لميدا وحا ان كل دافينا قوز قوز كعلم ذي جهاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسوادي من يعش لله يمضي بادلا كل كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي باذلا كل العتاد في الشآمل الجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يباب maxaynu u diriraynaa waxaynu u diriraynaa litakuuna kalimatu llahi hiya alculya ilaahay kelimadiisu inay kor noqoto wa kelimatu lkufri hiya sufla kelimada gaaladana hoos noqoto ujeeddada dhan oo aan u soconno taa wey caalamkan ilaahay keliya in lagu caabudo waxda cid kale aan lagu caabudin ayaynu u soconnaa وسحقا للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه waxaynu u soconnaa ilaahay subxaanaه wa tacaala keliya sharcigiisa in laysku xukumo nidaam kale inuu meesha ka baxo dimuqraadiyad inay meesha ka baxdo qabaliyad inay meesha ka baxdo dastuur inuu meesha ka baxo iyo wixii la mid ah kulli anwaacdaas oo dhan waxaan doonaynaa inaan meesha ka saarno ilaahay kitaabkiisa keliya meesha ku soo bes kitaabka alle keliya waxdahu laga amar qaato kitaabka ilaahay uu shaqeeyo sidii beriga uu nebi moxamed joogay saxaabadiisii joogtay uu isagu shaqayn jiray cid kale aan la aqoon ilaahay kitaabkiisa keliya la yiqiin isagu inuu shaqeeyaan doonaya صيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد waxaan doo- doonaynaa inaan soo celinno faraa'id laga tegey oo mahjuuro ah sida aljihaad fii sabiili اllah wuxuu noqday fariida kutubta kitaabka kitaabu uljihaad kitaab walbo la akrinaya waa ku yaalla kitaabu uljihaad lama dhaafo laakiin fadaa'ishiisi baa la sheegaa axkaamtiisi baa la akriyaa inta kitaabka waa la laabaa waa laga taga waxaa la rabaa marka in la in la dhaqan geliyo waxaa la doonayaa in la dhaqan geliyo jihaadkii la arko isagoo soconaya usan kitaab keliya ku ekaane ee kitaabka axkaamtiisa ay tahay waxa meesha ku jiree iyo fadaa'ishiisa isagoo shaqaynaya la arko koonka dushiisa ka shaqaynaya in la arko waa ee uu shaqeeyo sida salaada masaajidada loo soo buuxinayo sufuufta jihaadka la soo buuxiyo إنني ثار مسجر للعدا لا لست أغفر في الضغابيس أزمجر مدحضا فالله أكبر إنني الصمصام مجحد ثم أقدم ثم أقدم ثم أسعى ثم أحدر هيعلات الحرب أضرب waxaynu u soconnaa oo kale inaynu soo celinno khilaafadii raashidada ahayd ee nebigeenna inoo ballan qaaday sala allahu calayh wasalam ee uu yidhi waa soo noqonaysaa oo caalamkan gaaladu kala googoysay ee xuduudaha loo sameeyey yeman ma aadi karto badda kama gudbi karto waa lagu soo celinaya waxaa lagu leeyahay ma wadataa hawi hawi ma garanaysaa maxaa la yidhaahdaa bidaaqa moodataa baa lagu leeyahy ma tahay maxaa la yidhaahdaa yemani ma tahay war muslim baan ahay maya maya muslim iska dhaafa yemani ma tahay waa lagu soo celinaya masr ma geli kartid laakiin waxaa gelaya gaal kibdiya baa gelaya oo gaalo ah oo in jizye laga qaado la rabay waxaa la hada muwaadin xuquuqda muwaadinnimaduu leeyahay isagu wuu ku dhaafi adoo muslim baa lagu soo celinaya soo ma aragtaan waxaa la rabaa waxaa dhan in la suuliyo kulli xuduudaha dhan la qaado shaydaanku dhigay in la qaado muslimiintu ay hal baasaboor yeeshaan laa ilaaha ila allah way baasaboorkooda bes laa ilaaha ila allah mar haddii aad tidhaahdo laa ilaaha ila allah baasaboor cidi kuma weydiin karto baasaboorkaaga waaba la yaqaanba laa ilaaha ila allah wey xaramka waxaa loo doonaya inaan fiisa loo qaadan nin laga yaabo aan tukan ayaa wuxuu ku leeyahay xaramka ma tegi kartid in ugu fiisa ku siiyo maahayn wahuwa laa yusalli walaa yaxuj maba xajiyoba mana tukado wuxuu ku leehay anta sacuudi ma tahay maya ajnebi baa tahay waxaan doonaynaa kulli waxaaso dhan inay baaba'aan waxaan rabnaa in muslimiinta oo dhan isku mid noqdaan inaynu in la helo daaru lkufri iyo daarulislaam laba daarood inay meesha ka soo baxaan daartan islaam baa iskale qofka muslimkaahi xorriyad buu u leeyahay haddaad rabto makaad guri ka dhisanaysaa madiinaad guri ka dhisanaysaa soomaaliyaad imaanaysaa guri baad ka dhisanaysa yaa tahay laguma odhanayo ajnebi baa tahay ma jiro waxaa ajnebi naga ah burundi iyo uganda iyo etoobiya iyo kenya iyo gaal oo dhan ajnebi waa haddii mid gaala innagayna ka soo dhex baxo ajnebi waa laakiin ninkii laa ilaaha ila allah uu yidhi ajnebi ma noqon karo meesha doona ha ka yimaada ahdaafta aan doonayno inaan xaqiijinno aan u dagaalamayno markii la soo koobo intaa waay intaasay ku wareegaysaa وامضي سوف أمضي سوف أمضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي